الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر دواذا مؤتمر كي سديدات oo ay soo qabanqaabiyeen markiska towfiiq islamic center maanta oo ah maalintii saddexaad muxaadaradanina waa middii saddexaad ciwaanka muxaadaradana waa qeybtii labaad ee tataarka waxaa inoo soo jeedin doonaa sheekheenna sheekh mustafa ismaaciil falyatafadal mashkuuran maajuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسكii hore waxaan ku soo tilmaamnay الdowلة الkhawاrzimiya iyo tataarka dagaaladii dhex maray waxaan soo tilmaamnay in dowladda ay duntay madaxweynaheediina uu baxsaday kadibna uu ku geeriyooday gasiirad yaroo ku dhex taalla baxru khaswiin waxaynu soo marray magaalooyinkii bariga xiga ee waaweyna siiba bukhaara iyo samarqand iyo wixii ka ag dhadhowaa oo tataarku ay gacanta mariyeen waxaynu hadda isku dayi doonaa bal isla sannadkaasi lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada oo runtii ahaa sannadkii ugu cajab badnaa laynta muslimiinta marka loo eego taariikhaha hore inaynu dul marro cabbaar dowladdii oo bilaa madaxa magaalooyinkii oo ciidamadii jabeen iyo jankiskhan waxa uu ka yeelay dowladda tan labada gobol ee ugu waaweynaa waxay ahaayeen gobolka la yidhaahdo khuraasaan iyo gobolka la yidhaahdo faris ama aan idhahdo gobolka la yidhahdo khuraasaan faris waa usoo noqon doonaa iyo gobolka khawarzim khuraasaan waa gobol ku yaalla waqooyiga afghanistan iyo bariga eeraan intaasoo la isku daro ayaa taariikhdii muslimiintii hore loo yaqaanay khurasaan waxaa ku yaallay magaalooyin waaweyn oo caan ah oo ay ka mid ahayd balkh ay ka mid ahayd marwa ay ka mid ahayd nisabuur ay ka mid ahayd haraat waa magaalooyin inta badana maqashaan fulaan annaysaburi imaamu muslim oo kale ama fulaan almarwazi waa reer marwa ama albalakhi magaalooyinkaasi waxay ahayd magaalooyin waaweyn oo muslimiinta dhulkay deganaayeena ah. ilaa laga soo gaadho ghazna dowla alghasnawiya dhulkay joogi jirtay ah ghazna waa kaabuul hoosteeda ilaa boqol iyo konton kilomitr bay ka hooseysaa khawarzamna waa magaaladii samarqande aan sheegaynay bay bari kasii xigta iyadu markaa ama ba aan idhaahda galbeed waqooyi bay ka xigtaa galbeed waqooyi ayay samarqanda ka xigtaa waxaana mara webiga jiixoon loo yaqaano oo markaasi hadda dhex mara labadan dowladood ee uzabakistan iyo turkmanistan la yidhaahdo jinkis khan wuxuu ku tala galay inuu bulshada madaxdeedii duntay marka hore baqa geliyo si aan cidnaba uga hor imanin dabeetana saddex kooxood oo ciidamadiisa ka tirsan ayuu kala diray saddexdaa kooxood koox wuxuu u diray iqliimka loo yaqaano farghana farghana waa gobolka ugu xiga jina markaasi dowladda addowla alkhawarzamiya dhowr iyo toban dowladood oo imika jira ayaa laysku odhan jiray dhankaa jinay xuduud kala lahayd dhankanna ciraaq bay xuduud kala lahayd dhankan sare qawqaaz oo dhan bay haysatay dhanka hoosena ilaa sind bay joogtay webiga sind mara waa bakistan webiga dhex mara bakistan qaybteeda koonfureed karmaan la yidhahda iyo waxaasoo dhammina dowladdama ka tirsan marka waa dowlad aad u ballaadhan si hadda waxaan joognaa qaybteedii sare oo ah dhulkii buuraleyda ahaa dhulkii barwaaqada badnaa dhulkii dowladdu ku xoog badnayd qaybtaas sare marka aynu joogno kooxda koowaad wuxuu u diray magaalada la yidhaahdo farkhana farkhana waa uzbekistan bay ku taallaa waa magaalooyinka markaa iyada iyo otraar baa ugu xigay dhanka jayne shan boqol oo kilomitir baa markaa bari looga kacayaa samarkanda oo meeshii markaa uu joogo duqii jinkhiskhan ahaa koox labaadna wuxuu u diray magaalada turmud imaami tirmidi turmud termad tirmid intaba way u akhriyaan imaami termidi magaaladu ka yimi weeyaan saaxibu sunankaa waddankan hadda oo zabakistan la yidhahday ku taalla wuxuu kaloo diray iyadu boqol kilomitiro quray koonfur ka soo xigtaa samarqandada marka aynu joogno wuxuu kaloo diray koox kale oo qalcad weyn oo kalaaba la odhan jiray oo qalcadihii ugu waaweynaa ee nahru jawxuun ku yaallay ah. saddexdaa firqadood buu diray saddexdaa meelood buu u kala diray saddexda meeloodba dadkii ku noolaa waa shacab dhulkaa lala simay raggii waa la laayey dumarkii waa la addoonsaday carruurtii kadalik wax kasta oo ka jiray wuu tirtiray waa ka uu tilmaamayo ruwaati taarikh nin ka midaba wuxuu leeyahy waxay yidhahdeen buu yidhi ina atataara laa yartawuuna ila biاddimaa walaa yascaduuna ila biاlkharaabi waاtadmiir wa inahum laa yuhzamuun bay yidhaahdeen tataarku kuma haraad beelaan dhiigga mooyaane waa dhigyo cabo waxay kaloo ku sifaynayeen liibaanta iyo farxadda iyo badhaadhahi iyo sareedada iyo barwaaqada waxay gaadhaan marka uu ummad la halaagee la tirtiro yacni waa joogkooda waa cayaartooda iyo faraxooda iyo rayrayntooda iyo sareedada iyo barwaaqadooda waxay helayaan marka ay da tirtiraan ka saddexaad waxay idhahdeen waa ciidan aan la jebin maxaad u malaynaysaa shacab risaalada la gaadhsiinaya ay noocaa tahay dowladdeedii sarena ay duntay jinkakasaasin ciidamadiisii markaa waxay soo galeen markay saddexdaa magaalo soo baabi'iyeen ee dadkii la wada baqogeliyey ayaa waxaa loo soo kacay afghanistan waqooyigeeda waa dhulkan taajiku degaan waxaa lasoo qabtay magaalada la yidhahdo balkh balkh markay yimaadeen waxaan hore loo arag bay sameeyeen laakiin dambay ka lahaayeen reer balkh way u soo baxeen waxay ka dalbadeen ammaan magaalada inay nabadgelyo ku soo galaan dadkana ay nabadgelyo siiyaan lana ogol yahay inay dowladda dowladda tataarku meesha soo gasho ammaankii buu siiyey dabeetana wuu dhaafa wuxuu tegay magaalo kale oo waqooyiga afghanistan ku taalla oo taalaqaan la yidhaahdo taalaqaan iyada markii uu tegey waa dhul qalcado waaweyn leh xusuun tiro badan leh dabeetana way isdifaaceen dhowr bilood buu go'doomin ku hayay dhowr bilood kadib waa la jabsaday wixii rag sheegan jiray wuu gumaaday dumarkii iyo carruurtiina farsamadiisiibuu ku isticmaalay wuu soo dhaafay wuxuu yimi magaalo loo yaqaano marwa marwe markii uu soo galay waa magaalo weyn marwe oo turkumanistan ku taalla balkt aynu markaa sheegayne uu cahdiga siiyey afar boqol iyo konton kilomitr ayay galbeed ka xigta magaaladaasuu soo galay magaaladan markii uu ku soo socday reer balkh buu soo maray qoladii uu ammaanka siiyey wuxuu yidhi idinka ammaan baan idin siiyey laakiin bishard way la dagaalgelaysaan waynu wada duulaynaa mar waynu ku wada duulaynaa marka ammaankiinu saasuu ku sugmaya dadkii waa iska baqeen waa aqbaleen axad ilkutaab raghib asirjani baa wuxuu leeyahy reer balakh mar kastoo muslimka la jebinayo ma sidan bay u dhaqmi jireen balakh waa meesha iminkana maxaa la yidhaahdaa laba meelood oo casrigan aynu nool lahay gaalada caawiyey ayaa ahaa taariikhdii tataarkana labadii kooxoodee caawiyey qola waa kurdida waqooyiga ciraaq degta tataarka way soo caawiyeen dagaalkii baqdad iyo dhulka lagu qabsanayna way ka soo qayb galeen waynuu iman doonaa qolena waa waqooyiga afghanistan qolada joogta labada qolee hadda maraykanka soo caawiya ayaa tataarka markaana caawiyey waxaa la yidhaahdaa reer balakh waxay raaceen tataarkii dagaalkay la galeen ciidan ballaadhan oo uu hogaaminayo jenkis khan wiil uu dhalay ayaa marwo soo qabtay reer marwi iyagu waxay go'aansadeen inaanay isdhiibin dirirna inay galaan dadkoodii bay mobilays gareeyeen laba oo kun dad gaadhaya oo ciidan ay ka dhigeen bay dabadda ugu soo saareen ninkan aan dabadda isku haleelaa la yidhi dabadda muddo laysdilay dagaalkii cabbaar buu socday muslimiintii waa sabreen tataarkiina waa u sabreen waa laysgumaaday akhiiran waa la jabiyey qoladii muslimiinta ahayd waayo nafsiyaadka dadka muslimiinta waxaaba ku jira dee tataarka waa jeyshil axmarki ay odhan jireen laysma hortaago laysma hortaagin waa jabeen waqca rahiiba baa dhacay muslimiintii labada boqole kun ahaa intoodii ugu badnayd waa la laayey baaqigiina maxaabiisnimaa loo qabsaday in yar mooyaane kadibna magaaladii marwo la odhan jiray ayaa la go-doomiyey xisaar lagu sameeyey afar maalmood markay go-doon ahayd ayuu ina jinkis khaan waraaq u qoray ninkii qaa'idka magaalada ka ahaa wuxuu leeyahay niyow wixii dhacay dhace hadda aan nabadgelyo kala saxeexanno waxaan idin siinayaa magaaladiina tan ammaan bishard ammaanka aan ku siinayo waxaan rabaa inaynu kala saxeexanno aada soo baxdo aynu wada hadalno ninkii magaalada madaxda ka ahaa arrinkii wuu aqbalay mar haddii magaalada laga guurayo caynkana ammaan la bixinayo dagaalkiina wuu ku qadrhaadh yahay wuu soo baxay waa u yimi markii uu yimi ina jankiskhan wuxuu faray in sida boqorrada loo soo dhoweeyo waxaa la sameeyey soo dhoweyn weyn xaflad baa loo sameeyey ninkii madaxda ahaabaa meesha yimi waa la ixtiraamay waa la maamuusay kadibna wuxuu yidhi waxa aan rabaa heshiiska aynu wadagelayno in dadkaagii waaweynaana kaala qayb galaan isla markaana dee dawlad weyn baanu hadda nahay oo dhulkii ka talinaysee inaanu dadkii magaalada ama duqayda ahaa ama dawladda saraakiisheedii sare ama waxa kan wixii noo shaqayn karee dee shaqo qaban karana inaanu dooranno heshiiskaa wadagalno ayaan doonaynaa marka adiga waa ku soo dhowaynay noqo duqaydii iyo waayeelkii magaalada noo keen dib uu labtay wuxuu u yeedhay dadkii madaxda ahaa dadkii isaga ka agdhadhowaa dadkii waayo wuxuu u ballan qaaday inuu dhul siin doono inuu maamulka ka qayb gelin doono inay dad la noqon doonaan ninkii magaalada madaxda ka ahaa marwey dibbuu dadkii ugu laabtay wuxuu keenay wixii magac iyo maamuus ku lahaa magaalada markii uu dadkii soo ururiyey oo soo dhowayntii loo sameeyey oy meeshai yimaadeen ina jenkis khan wuxuu amar ku bixiyey dhammaantood in la xidho dhammaantood xadhiggaa loo jiiday dabeetana wuxuu yidhi laba su-aalood oo qudhaan idinka rabaa magaalada wixii maalqabeena liiskooda qora wixii farsamo yaqaanee techniciana xirfadyahanee sanaaciinana liiskooda i sameeya waxaa loo qoray magaalada wixii dad waxhaysta deganaa ee maalqabeen ahaa waxaa kaloo loo qoray magaalada wixii joogay farsamo yaqaan intaasi markay dhacday magaalada madaxdeediina la hayo askarteediina hore loo soo laayay wuxuu yidhi magaaladaa laga soo baxo dadkao dhan ha loo yeedho dadkoo dhan baa laysugu yeedhay markii ummadoo dhan la ysugu yeedhay buu kursi dahaba meel loo dhigay waa ina halkii buu fuulay awaamirtaan soo rogayaa buu yidhi hadda amarka koowaad wax allaaliya wixii madaxa shacabka hortiisa ha lagu bireeya buu yidhi wixii madax ahaay oo dhan dhegtaa dhiigga loo daray waa la gowracay intaa kadib buu wuxuu yidhi wax allaaliya wixii farsamo yaqaan ah qaraqoram ha loo diro qaraqoram waa caasimadii mongoliya markaasi iyo tataarka looga talinayay caalam caalamulislaami iyagaa technolojiga dunida markan hogaaminaya iyagaa farsamada looga dambeeya wax laaliyo waa dagaalkii labaad germany markii la jabiyey wixii lagu sameeyey uun wax allaaliya wixii wax aqoon ahaana wuxuu yidhi ha la diro farsamo garanayay waxaa loo diray qaraqoran baa loo diray waxaa soo hadhay wixii maalqabeena wixii maalqabeena buu yidhi iyaga waa in la toorjargareeyaa ilaa intay ka caddaynayaan wixii khasnad magaaladan taallay meesha ay taallo wixii taajir ahaana waxaa lagu guray garaaca loo diray iyo tumista waxay adduun ay hayeen iyana waa sheegeen magaalada buu yidhi ciidanku ha galo wixii wax fiicanee thamiina shay qiimale yaalla lacag yaalla dahab yaalla wax qurxle yaalla waxaasoo dhan magaaladaha laga soo guro buu yidhi ciidankii magaaladay galeen wixii wax qiima yaalay oo dhan baa la soo guray saddex maalmood ayaa la gurayay magaalada wixii yaallo askartu shaqo kala haynin wixii magaalada nafle yaalla in la ururiyo saddex maalmood baa la gurayay baa la yidhaha xataa guritaanku wuxuu gaadhay bay yidhaahdaan boqor hore boqoradii muslimiinta ka midoo sanjar lo odhan jiray ayuu yidhi xabaashiisa ha la qodo isna dahab iyo wuxuunbaa malaa ku jireen xataa boqorkii sanjar lo odhan jiray xabaashiisii waa la qoday iyadoo la baadi doonayo waxuun in la heli karo intaasi markii ay dhacday ee magaalada wixii hanti yaallayna la qaatay ayuu amarkii kama dambaystaha bixiyey wuxuu yidhi magaaladani wayna la dagaalantay ciidan baana inugu soo saartay waa maanta laga bilaabo ha lalaayo dhammaantood wuxuu soo rogay qaanuun labaad oo ah dadka magaalada jooga oo dhan in la laayo magaalada dhammaanteed baa la dilay baa la leeyahay ibnu lahiir fii kitaabihi alkamil wuxuu leeyahay ina jinkis khan wuxuu amar ku bixiyey markii dadka la wada laayay in meydka loo tiriyo buu yidhi dabeetana maydkii baa la soo tiriyey tiradii maydku wuxuu noqday buu yidhi sabca mi'ata alf goob qura la wada dhigay toddoba boqol oo kun oo qof oo hal magaalo degan yacni waxaad ka fakertaa cawaasimtii dunidu dhulkaasay ahaan jirtay waaga meelaha ugu badan ee bini aadam dega bay ahaan jirtay toddoba boqol oo kun oo qof baa madaxa laga jaray magaaladiina buu leeyahy marwo la odhan jiray ikhtafaa dikruha min altaariikh buu leeyahy warkeedu taarikhda halkaasuu kaga baxay intaa markii ay sameeyeen bay ka dhaqaajiyeen waxaa la qabtay magaalo la ydhahda nisabuur naysabur iyana waa magaalo weyn oo khuraasaan gobolkaasi ka mid ah waxay ku dhacdaa waddankan hadda eeraan la yidhaahdo eh, waqooyi berigiisa bay ku taallay naysabur markii uu yimi reer iyana way isku dayeen inay isdifaacaan shan maalmood ayuu go'doomiyey go'doonkaa shanta maalmoodii markii uu dhacay oo xisaar lagu hayay oo dadkii baqeen oo naftii isugu timi oo wararkii marwe iyo dee samarqando iyo bukhaare iyo talq iyo wixii uu magaalo soo baabiiyey warkoodii la hayo dadka waxaad mooddaa intaan laba soo gaadhin inay geeri baqayaan yacni baqdin daraaddeed inay geeriyoonayaan ayuu akhiiran magaaladii furtay dabeetana wuxuu yidhi magaalada dadka ku jiro oo dhan dabadda ha loo soo saaro meel saxaaraha la isugu soo saaro magaalada markii dadkii ku jiro o dhan dabadda loo soo saaray ayaa waxay sheegayaan ina jinkiskhaan baa loo tego waxa la yidhi magaaladii hore aynu laynay dadkii badhunbaa seeftu ku dhacday oo iyagoo aan dhimanin laga dareeray dadku may wada dhimanin dadkani waa dad raba inaan qof noolaanin almuwafaq albaqdaadiy taarikhyahankaasi wuxuu lahaa lama arag buu yidhi dad u soo baxay inay wax tirtiraanun la arag buu yidhi dad intay dal qabsadaan raba inay xukumaan markaas buu yidhi tataarku mulki iyo waxbaba may doonin inay wax tirtiraan unbay rabeen waxaa loo sheegay magaaladii hore ay tirtireen toddoba boqoloo kun lagu dilay dadkii wax nolol uun ku sugnaa inay jiraan wuxuu yidhi magaalada tan dabadda ha la ysugu soo saaro kadibna wuxuu amarku bixiyey magaaladan si aan u hubiyo dadkeedu inay dhinteen dilku waxa weeyaan buu yihi qof kasta waa in madaxa la gooyaa qaar kasta madaxa iyo inta kale waa inay kala baxdaa dadka madaxa ha laga wada jaro si loo xaqiijiyo qofku inuu dhintay culamaa'i taarikh waxay yidhaahdaan magaalada tanna bil istithnaa iyadaan waxba laga reebin ayaa raggoodii madaxa laga jaray wixii dumar ahaana la ka haystay shan iyo toban maalmood baana magaalada baadhitaan lagu waday oo dahab iyo lacag iyo xoola laga raadacaynayey nisaabuurna waxay ka tageen baa la yidhaahdaa atharan bacda cayn raad iyadoo ah meeshii magaalada ahaan jirtay iyana saasaa lagaga tegay haraad magaalo la yidhaahduu soo galay haddana afghanistan waqooyigeeda ku taalla ibnu jenkis khan waxba yaan taariikh balballaadhin siduu kuwii hore ugal u galayana uu ka takhallusay magaaladan markii la leynayay nin boqora ah haystay oo la odhan jiray malik khan boqorkiina waxoogaa yaroo ciidankiisi ka mid u qaatay casriga waxay caan ku ahaayeen boqorradu ibixiyo ibixi intay yidhaahdaan wuxuu kaxaysan kara intuu kaxaystay inuu taw yidhaahdo waa in ciidan uu kaxaystay dabeetana meeshii buu ka baxsaday magaalo bilaa ciidan uu soo galay kadibna wuu tirtiray khuraasaan lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijriyadda sanadkaa gudihiisa ayaa dhammaanteed la tirtiray culamaa'i taarikh waxay leeyihiin min acjab alumuuri alatii marat biاlardi itlaaqan weeyaan bay idhahdeen lama arag khuraasaan bay idhaahdeen oo dhammaystiran sanad gudihii wakhtiga yare intaa leeg in sidaa loo galo taarikhda hore iyo dibtoona looguma arag khuraasaan markuu hubiyey inuu tirtiray ayuu ka tallaabay gobolkii boqortooyadu ay deganayd khawarzam alkhawaarzami buu ahaa boqortooyada iyo dowladda o dhami gobolkaas dowladda laga xukumi jiray ayuu u waayacday gobolka kani wuxuu u dhexeeyaa uzbekistan iyo turkmanistan labadaa dal dhexdooda buu ku yaalaa waxaa mara webiga jixon la yidhaahdo khawarzam waa magaalo hani ah xagga dhaqaalaha istraatiiji ah oo meel khatara ku taalla population aada u tiro badani degan yahay boqortooyadii waddankan maamuli jirtay dhulka dadkoodii degan yahay ah kadib maadaama ay taliskii meeshu ay ahaan jirtay ah jankiskhaan wuxuu u diray ciidamadiisii ugu tiro badnaa khawarzam wuxuu kaga xisaabtamayaa maadaama dad badanina degan yahay dagaallo xooggani inay la kulmaan ficlan way isku dayeen gobolkan dadkii degi jiray iyo magaalada tan inay isdifaacaan shan bilood ayay qaadatay inuu xisaar ku hayo go-doomin shan bilood wuu furan kari waayey ciidankii tataarka waa u suurtogeli weyday inuu dabeetana waa lasoo kordhiyey ciidankii tataarka mar labaad ayaa la tiro badiyey ugu dambayntii waxay ku guulaysteen tataarku derbiga qayb ka mid ah aswaar baa magaalooyinkii qadiimka ahaa ku wareegsanaan jiray derbi difaac laga galo derbigii qayb ka mida buu dumiyey dabeetana wuu soo galeen dagaal baa bilaabmay dagaal aada u halisaa qabsaday labada kooxoodba waxaa la yidhaahaa tiro aada u badan baa ka halaagsantay yacni dad aada u tiro badan waa la ysku madhay markuu arkay jankiskhan ciidamadiisa inuu khatar ku jiro ayuu haddana madad kale usoo diray ciidan saddexaad baa yimi oo tataarka ah laakiin magaaladan yare miskiinta ah iyada cidi uma maqna waayo muslimku qolo waliba tuula gaara naftu kaga baxday wixii isku xidhi jirayna waa tii la waayey ee boqorkii baxsaday magaaladii waxay isku daydo inay dagaal ku jirtaba akhiiran waa la jebiyey dabeetana dadkii wax dhuunta wax godgala wax baxsada waxba sibay yeeleen baadhitaankaaba inugu tiro badanaya bay yidhahdeen maxaynu samaynaa magaaladan wuxuu go'aamiyey magaalada waxay leedahay dhaam aada u weyn oo webigan biya uu ku shubo oo sad dheer derbi dheer uu magaalada ka xigo wuxuu yidhi magaaladan waabayn ugu rabshad badataye sadka ha la dumiyo derbigaa la dumiyey dhaamkii magaalada ku yaallay baa lagu faruuray khawaarzam webiga jiixoon baa lagu daray ilaa hadda webiga jiixoon bay ka mid tahay magaalada gebigeediiba wuxuu raaciyey webiga ayuu ku daray dadka intii baxsatee god gashay iyo meel gashay iyo guri ku dhuumatay iyo kan ku dhuumatay waxaa la raaciyay daadka waxay idhahdaan taariikhda lama hayo wax la mida ah. qowmu nuux mooyaane qowmu nuux sidii alle u qarqiyo badda ugu daray ayaa magaalada tan iyo dadkii joogay dhammaantood badda lagu daray waxa aan ka warramayo o dhammi waa sanad gudihii waa lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada khawarzamna saas buu kaga takhallusay waxaa markaa uu tataarku gacanta ku dhigay khuraasaan iyo khawarzam waddankii la odhan jiray abaadowla alkhawaarzimiya waxaan weli gacanta tataarka gelin koonfurtii dowladda koonfurta dowladda waxa weeyaan kaabul laga soo bilaabo ilaa iyo bakistan iminka waa intii sare qawqaaziyiinta iyo eraan dhinaceedaa bari iyo intaa sare intuu qabsaday waxaan weli gacanta dowladda tataarka gelin markaa dowladdii khawaarzamiyiinta la odhan jiray koonfurteedii koonfurteeda waxaa haystaa boqorka inankiisii jalaaluddiin nin la yidhaahdo inamadiisii roonroona ka mid ah ayaa madax ka ah haatan wuxuu noqday azaciimi sharci lidowla madaxda qudha ee dee la ictiraafsan yahay waddankii uu leeyahay wuxuu isku dayey inuu ciidamo urursado dhulka intan markaa laysugu soo baxee laysu imanaya waa dhul adag waa dhulka afghanistan loo yaqaano maanta waa dhul buuraleeya waa dhul aan farduhu si fudud u gelin waa dhul aan taariikhda hore dadka degan loo jibin jirin waa dhul dadka degaa yihiin dad dagaalyahana waa dhul dadka degaa dad xamaasa iimaaniya leh oo wax iska dhiciya waa dhul dadka degaa inta badan aanay aqoonin gumaysiga waxa loo yaqaano saa daraaddeed ciidan buu urursaday uu samaysanayo jankisa eh, uu samaysanayo jalaaladiin ibnu moxamed ibn khawarzam shah uu rabo inuu iskaga difaaco tataarkii markii uu ciidankaasi urursaday waxa u madaxa magaalo la yidhahdo ghazna ghazna boqol iyo konton kilomitir bay koonfur kaabul ka xigtaa halkaasuu degan yahay oo uu madax uu ka dhigtay eh, caasimad uu ka dhigtay jinkiskaan markuu maqlay ciidan baa halkaa isku urursaday ciidan tiro badan ayuu magaalada khasno usoo diray iyana in weerarka lagu qaado meeshan waxaa kaloo yimi ciidamo atraka oo uu wato nin la yidhaahdo sayfuddiin bakhraaq oo dagaalyahan ahaan jiray nin dagaalada aada uga caan ahaan jiray qaa'idna ahaa oo soddon kun oo ciidana wata ayaa soo galay isna wuxuu ku biiray jalaaluddiin ciidankiisii waxaa kaloo meesha yimi lixdaneeyo kun oo magaalooyinkii la tirtiray ciidamadii firdhadka ku soo baxsadaya oo iyana koonfurta soo galay lixdaneeyada kunna way timi idan jalaaludiin ciidankiisii uu urursaday soddon kun oo uu wato ninka la yidhahda sayfaddiin baqraaq lixdaneeyo kun oo baxsigiiya intaas buu isku ururiyey dabeetana waxaa la galay difaac adag waxaa kaloo yimi boqorkiisna haraad ka soo cararay ee melik khan la odhan jiray oo isna in a wata ayaa isna soo galay waxaa meeshii isku urursaday ciidamo badan oo muslimiintu leeyihiin wax soo jabay iyo wax soo madad ku yimi iyo wax meesha sii joogayba ciidamo kumaankum gaadhaya marka kan baa isugu yimi oo weliba firqada turkiga ahi atracta ahi ay yihiin niman well trained ah askar rasmiya oo wato nin dagaalyahana oo la yaqaana oo yacni takhtiidka dagaal si fiican wax uga garanaya ciidankii waxaa la gartay markaa jenkis khan iyo ciidamadiisa in loogu baxo dhul istraatiiji aan magaalada la ysku haleelin wuxuu u baxay magaalo balqa la yidhaahdo waa mantiqa wacar bay yidhaahdaan aad u dhagax badan buuraleeya farduhu aanay fududayn inay si fiican uga dagaal geli karaan ciidanka eh, farda aada u dheereeyo fudud oo bila kooraha lagu fuulo oo dagaalyahanaabuu wataa jenkis khan iyo ciidamadiisu markaa dhul aan farduhu ku fiicnayn ayay u degeen dagaal baa meeshii ka dhacay ciidankii muslimiinta iyo ciidankii uu jenkis khan watay eh, isaga ka socday ayaa ishaleelay muslimiintu waxay galeen dagaal mintidnimo ah oo ay arkayaan inaan waxba u hadhin idan xamaasada ay muslimiintu xamaasadoodeen markay arkeen inay isku soo urureen mandaqada ay ku dagaalamayeen oo dhul istraatiiji ahayd tirada oo marka kan aada u badan ninkan ciidanka watee sefadiin bakraq oo kalsooni dadka ku abuuray ciidankiisan militariya wato oo ciidan khatar ah iyo ninkii marka kan waddanka qaybtiisoo hadhay madaxweynaha ka ahaa oo go'aansaday inuu dagaal galo oo isna safra ku jira boqorradii hore way yaaceen lakiin ninkani waa nin madaxoo raba inuu dagaalka galo oo isna safka koowaad ku jira arrimahaasoo laysku daray waxay keensatay inay muslimiinta niyaddu u dhisanto oo ay garan karaan inay wax iska dhiciyaan muddo markii laysjafayee dagaalku socday ayaa dagaalku adkaaday maalintii koowaad waa laysku madhay waa la ysku gobol dhacsaday maalin labaaddii baa laysgalay waa la madhay waa la gobol dhacsaday maalin saddexaaddii baa laysgalay waa laysku madhay kadib baa ilaahay u jebiyey nimankii gaaleed saddex maalmood markii la ishayey kadib ayay gacanta sare yeesheen kooxdii muslimiinta ahayd waa awal mara markaa taariikhdii tataaree hore ee koowaadee la hayo la jebiyo dilkiibaa ku tiro batay baaqigoodii baa kala firdhaday meel kasta waa loo caymadiyey jankis khan oo magaaladii dalqaan jooga ayaa warku gaadhay la odhanayo ciidankaagii waa lagu hurgufay cidi kama noola runtii waxaa muuqday barakat alijtimaac dadka muslimiinta hadday isu tagaan iyagu isnabadgeliyaan oo dagaal wada galeen inaanay jabaynin waxaa kor noqday macnawiyaadkii muslimiinta oo jeeshka tataarka lama jabiyadiibaa been noqotay ninkii la odhan jiray jalaaladiin ibnu moxamed ibnu khwarzim shaah boqorkan koonfureed ee odaygii hore dhalay kalsoona u gashay ciidankiisiiyo wuxuu arkay rag wax iska dhicin kara raggu maanta wataa inay yihiin kadib jankiskhaan buu waraaq u diray u yidhi ma kugu hadhay dagaal baan diyaar u ahay haddii war hadhay waa e, dagaal jankiskhaan ciidan dambuu soo ururiyey waa soo dagaal tegey mar labaad baa goobta kaabul hadda la yidhaahdaa la ysku haleelay caasimaddan hadda afghanistan ee kabul la yidhaahdo ayaa dagaal labaad la ysku haleelay dagaal adag buu noqday oo meesha ka dhacay muddo markii la ishayeyna dagaal ka xoog badan bay yidhaahdaan kii khazna balq agteeda meesha yareeda ka dhacay dagaal ka xoog badan buu noqday kan afghanistan caasimadeedii ka dhacee kabul mar labaad waa ku cabbeen nimankii tataarka ahaa waana ka xoog badiyeen waxay noqotay tataarkii in mar dambe la jebiyo laakiin mushkilad cusub baa soo ifbaxday waxaa soo baxay tataarkii waxaa laga helay khaniima hayru caadiya waayo wixii dhul muslim lahaay o dhan dee waa kuwii soo guray bukhaara samraqand naysaabuur marwa haraad balq wixii magaalaba jirtay talqaan waa kuwii soo gurtay ciidamadani waxay ku raraayeen xoolo aada u tiro badan leh markii la jebiyeyna waxaa laga qabsaday xoolo aada u tiro badan leh ciidankii jalaaladiin uu watay xoolihii baa la ysku qabtay sayfadiin bakraq iyo ciidankiisi waxay yidhaahdeen dee dagaalka waanu ka qayb galnay si fiicanna waa u dagaalanay xoolaha barhkaygaana la siiyo melik khaankii haraad ka soo cararay isna dagaalka ka qayb gallay isna wuxuu yidhi xoolaha barhkaygaa la siiyo muslimiinta dhexdoodii waaba la murmurmay murankiibaa adkaaday dagaal baaba dhacay dhexdoodii baaba layska dilay sefendiin bakraq nimay walaaliyeen oo ciidamada raggii hogaaminayay baa kow lagaga siiyey muslimiintii waxbaa ku kala dhintay markay halkaa marayso ayuu sefadiin ciidankiisii soddonka kun ahee dagaalyahankii u watay ayuu kaxaystay goobtiina u iskaga tegey waxa soo baxday fikraddii ah in dadku ciidanka eh, hunguriga isku dilo tuu nebi moxamed laa calayhi salaatu wasalaam fa wallahi ma alfaqra akhshaa calaykum ilaahay baan ku dhaartee buu nebigu leeyay faqri idinka biqi maayo waxaanse idinka baqaa waa xoolo ina xoolo heshaan oo aad dabeetana ku loolantaan siday kuwii hore ugu loolaalmeen oo dabeetana ku halaagsantaan siday kuwii hore ugu halaagsameen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolihii laysku qabtay waxaan isleeyay yurub maanta way islaami lahayd haddaan muslimiinta xoola isku qaban dagaalkii ugu dambeeyey muslimka lagu jebiyo ee ghasawaadkii muslimiinta ee spain ka soo kacay france gudaheeda liyon dacalkeeda laga jebiyey balaata shuhadaa sababtiisu maxay ahayd iyagoo ku cabbay gaaladii oo ka xoog badiyey oo garoonka haysta ayuunbaa qayla yeedhay odhanaysa khariimooyin ay siteen oo ay gaalo hore kasoo soo furteen oo xagga dambe taallay gaaladii xagga dambe ka wareegto khariimadii baa la gurtay ciidankiiba intuu ka baxay safkii koowaad ee dagaalka ku jiray buu dib u noqday ilaa iyagaa akharkii la tirtiray haniimay ku jabeen balaada shuhadaa faransiiska gudihiisa muslimiinta jabkoodii koowaadee dib loo celiyaaba haniimu ku jabay cabdiraxmaan ninkii la odhan jiray ciidanku hogaaminayay kan haniimay ku jabeen hanimadii baa la ysku qabtay waxaa dhacay sayfadiin ciidankiisii inuu iskala baxay jalaaladiin wuxuu isku dayey inuu qanciyo in badan buu ka daba tegey in badan buu isticdaafsaday in badan buu bariyey laakiin ninkan walaalkii la dilay waaba u qurqursami weyde waxaniba anna madad baan idinku imiyo inaan wax idinka dhiciyo idina walaalkii baa disheen unbuu isa soo taago wax kaleba waa mari waayeen uu iska tegey isaga iyo ciidankiisii markuu ka baxay ciidankii niyad jab baa ku soo iyagii oo isqabqabsaday dagaal dhexdoodii ka dhacay muslimiintiioo badh noqotay may dhicin labadii guuloodee waaweynaayay muslimiintu gaadheen inay midhahooda goostaan ama istithmaar inay ku sameeyaan jenkis khan marka kan ciidankiisii ayuu soo urursaday isagii baa soo duulay awal wuxuu soo dirayay abnaa'uhu baa ciidamadan hogaaminayay hadda ra'su dawla almagooliya ciidan wataa soo socda muslimkiina waxay marayaan maxay inay yagiis hayaan macrakadii ugu adkaydna way ku soo socotaa safkii muslimiinta khalkhal baa galay jalaaladiin wuxuu go'aansaday inaanu sida tan dagaal ku gelin ciidankiisii buu kaxaystay uu guuraysna jankis jankiskhaanna waa ka soo daba guuray waa la ysdabagalay arrintii aabbihii ku dhacday oo kala dhacday marka jalaaladiin waa sii guuraa jankis jankiskhaanna waa ka daba guuraa laba ciidanoo isdaba socda kabul baa layskala yimi khasana la ysla soo dhaafay jalaaludiin magaa jankiskhaanna magaalooyinka kuma weecdo ciidanka guuray unbuu ka daba guuraa ninkana ciidankiisii waa soo waday waa soo waday sidii laysula soo socday afghanistan waa layskala dhammaaday bakistan baa la ysla soo galay bakistan baa la yskala soo dhammaaday sind baa laysla ysla tegey nahru sind webigan bakistan mare ee sind mara ayuu yimi jalaaluddiin iyo ciidankiisii wata doonyabo wuu waayey dani kuteh rag inay ishaleeshaan mar haddii doonye la waayo meel u gudba aanay jirin jankis jankiskhaanna wakhti iskama lumin tuulana ma furan cidna ma boobin cid kalena ma laynin ciidankan buu ku daba jiraa jankis jankiskhaanna waa jalaaluddiin meel buu la hadlay ciidamuu dirtay doonyaa loo doonay doonyaha intii loogu maqnaa ayuu jankiskhaanna soo gaadhay waxay noqotay in la ysgalo haatan dani waa dagaal ku tahe waa la ysu jilib dhiga maalintii koowaad baa la ysgalay waa la ysku madhay maalin labaaddii baa laysgalay waa la ysgumaaday maalin saddexaaddii baa la ysgalay waa la xasuuqay lama kala tegin dagaalkii wuu adkaada halkaa markay marayso oo muslimiintiina dad badani ka dhintay gaaladiina dad badani ka dhintay muslimiinta raggii wax hogaaminayay melik khaankii shalay ay isku hayeen xoolaha doonaya xoolaha halkan buu ku dhintay ma calfan xoolihii lagu kala tegey waxba lagama cunin melik khaan halkaas buu ku baxay maalin afraaddii dagaalku wuxuu noqday labadii ciidanba in dhimashadu ku badatay oo la kala yaro gurto oo bal laysu nastoo nin waliba wixiisii uu dib isku dayo inuu isu habeeyo hudnada wakhtigii lagu jiro oo labadii ciidan kala yaro daaleen oo guul degdega ninna gaadi kari waayey oo nin walba dhegta dhiigga loo daray oo nin waliba jaraaxaadkiisii iyo wixiisii uu hagaajisanayo intii taa lagu jiray ayaa doonyihii yimaadeen jalaaladdiin ciidankiisii markaa wuu rartay webigu ka tallaabay doonyihiina xagga shisho u kaxeeyey jenkis khaan marka kan ciidankiisii wuxuu ku soo tallaabiyo ma hayo laakiin ma ladii xadad maxaa dhacay marka kan awal dowla alkhawaarzimiya koonfurteeda ninkan iyo ciidamadiisaa joogo muslimiintii xagga hoose joogtay way badbaadayeen muslimiintii xagga sare jirtay iyaga wa inagii ka soo warrannay warkoodii haatan muslimiintii xagga hoose jirtay ciidamadoodii webiga sand bay ka tallaabeen waxaa isku soo hadhay jankiskhan iyo ciidankiisii iyo maatadii muslimiinta iyo magaalooyinkii muslimiinta iyo wixii aan ciidan ku dambaynin khan marka dib buu soo noqday markuu dib u soo noqdayna wuxuu bilaabay kow magaaladii koowaad ee lagu jebiyey inuu qabto ghasna ghasnuu yimi ghasna wuxuu la simay dhulka wixii da joogay waa gumaaday wixii daar ku taallay waa dumiyey wax walba waa baabi'iyey ibnulasiir raxmat ullaahi calayhi markuu tacliiqinayo wuxuu leeyahay wuxuu ka tegay buu yidhi khaawiyatun calaa curuushiha kaan lam taqna bilams weedhaasuu isticmaalaya magaaladaa wuxuu ka baxay jankis khan iyadoo dunsan cidna ku noolayn meel la degayba aan u ekayn hore ayuu uga socda meel dhexaba markuu marayo jalaaluddiin ciyaalkiisi iyo reerkiisi iyo guurayuu hela waa qabtay iyana waa bireeye boqorkan sind ka tallaabay nahru sind aabbihiiba dee waa tii la qabtay hooyadii iyo ciyaalkiisii beriguu baxsaday kana markuu baxsaday waxaa la qabtay intuu dhalay intuu dhalayna dhegtaa dhiigga loo daray iyana waa la bereeyey haddaan iska soo koobo warka oo waxba akhrinin wixii muslim la laayee dambe jenkis khan afghanistan oo dhan buu qabsaday afghanistan waa dhulka ugu istaraatiijisan caalamulislaami bay ka mid tahy waa dhul bay idhaahdaan koreeya buuraleeya ninka qabsadaa jayna uu ku duuli karo indiya uu ku duuli karo ciraaqiyo xagga uu ku duuli karo qawqaas uu ku duuli karo waa eeshiya halka laga xukumo bay yidhaahdaan eshiya halkaad ka xukunto haddaad afghanistan qabsato rushiya waa duuli jina waa duuli indiya waa duuli ciraaq iyo iiraan waa duuli dhan kasta waad u duuli kartaa bay dhaha wuxuu isku hubsaday inuu qabsado meesha afghanistan la yidhaahdo waddanka kani wuxuu ku caan ahaa dad degan oo dagaalyahana oo caynkana laakiin ciidamadoodii labada goor jebiyey iyana warkoodii waan soo mar jenkiskhan hadda gacantiisa waxa ku jira waddankii la odhan jiray mongolia china kuriya manimar waxaa barigaas oo dhan soo tiri nebal wixii xaggaa lagu sheegi jiray o dhan soo tiri uu soo wada qabsaday kadibna turkmanistan afghanistan eran inteeda bari inta ugu badan leh azerbaijan armenia georgia intaa hal san uu ku qabta taarikhyahanadu nin meel duulo waa la arkoo qabsadaa laakiin waddan intaa leeg taariikhda wax hal sano ku qabta ma soo marin horena looma hayo dibna looma hayo intuu dilay taariikhda ma soo marin lama hayo magaalooyinka intuu ku dilay qof wax intuu magaalo qabto intaa ku dila dadku laayay hal sano bini aadam intaasoo dada dila lama hayo walaa second world war dagaal labaadee duniyeed iyo ku ka horreeya ku hal sannadood intuu qof ku dilay lix boqol iyo toddobiyo tobankii hijiriyada lama hayo sidaa ogeed buu ibnu alathir wuxuu odhanayaa waqad jaraa lihaؤulaaءi tatar ma lam yusmac bimilihi min qadiimi الzamani waxadiiثih fahadihi طaaئfaة تkhruج min xuduud الsin wla تnqadي عalayhim sanة xatى yasila bacضhm ilى bilaadi armeniya wayujaawiruuna الciraaq min naxyati hamadan wtallahi la ashuk أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة فإنه سينكرها ويستبعدها ابن الأثير wuxuu leeyahay qolada tan waxa uu dhacay buu yidhi waxaan bini aadam hore loogu arag taariikhda horena lagu maqalta dambena lagu arag buu leeyahy lama arag buu yidhi koox yaroo intay jayna ka soo baxdo hal sano gudaheed ilaa armeniya ku qabsata baxrilaswad iyo agaarkeeda armeniya ka gaadha ilaa iyo ciraaq inta ka dhex la qabsada lama arag buu yidhi kama shakisni buu yidhi waxaanaan qorayo qofka akhriye aan wakhtiga joogine dabadeed yimaada inuu odhan doono buu yidhi war waxani waa khuraafaad kamaan shakisni buu leeyahy anigu se waan taaganoo waan qoraya kuwa dambe se inaanay rumaysan doonin anigu kama shakisni buu tilmaamaya aan soo koobno waxaa soo galay sanadkii lix boqol iyo siddeed iyo toban hijiriyada tataarkii dib buu soo noqday meesha adarbijan la yidhaahduu qabsaday magaalo muslimiintu ay lahaayeenoo muraqa la yidhaahdu soo galay taarikhyahanadu waxay yidhahdeen magaalada tan marka kan gabadh baa ka telinaysay waa muslim gabadh u taliso magaaladaasi gabadhu ka talinaysay buu soo galay dabeetana manjaniiqyo manjaniiqu waa madaaficdii waagaa jirtay waa baal lagu guro dhagxanta oo lagu tuuro dabka oo lagu tuuro gaas iyo waxa qarxa inta laysku rido lagu tuuro yacni madfacu intaanu noqon kabaaruddu qarxisa wuxuu ahaan jiray mid farsamo kale qarxiso oo wax tuura marka manjaniiqa ahaan jiray waagaa madaaficda jirta manjaniiqyadu u dhigtay manjaniiqyada waxa kaloo loo isticmaali jiray axjaarta waaweyn ee derbiyadan qalcadaa lagu duminayaa lagu tuuri jiray manjaniiqyuu u xidhay dabeetana waa dumiyey magaaladiina wuu qabsaday bishii safar afarteedii baa la yidhaha sideed lix boqol iyo siddeed iyo tobankii ayuu magaaladaana qabtay caadadii uu lahaa buu mariyey raggiina waa laayay xoolihii iyo wixiina waa qaatay dumarkii iyo carruurtiina waa la fara xumeeyey ibnulahir markuu taariikhdan ka warramayo wuxuu sheegaa wuxuu yidhi dadka warramaa waxay ii sheegeen dadka siday u niyad jabeen buu ka warramaya ninta tataari intuu kusoo baxo boqol muslim oo meel fadhiya inuu yidhahdo dhaqaaqina iswada taaga oo la iswada taaga buu leeyahy oo midba mar madaxa ka jaro waxay taarikhyahanadu sheegeen buu leeyay inay gabadhi ku soo baxda rag muslimiin ay tidhahda istaagtaaga oo iyadu layso dee waa maraykanka aad arkayso un imka laga baqayo istaagtaaga haddii la yidhaahdo waa in la istaagtaaga waxaa dhacay dadka baqihii galay wuxuu gaadhay xad tataarka la yidhaahdo raggoodaaba ka dana dumarkooda say wax u laayaan oo rag iyo dumar iyo wax walba laga boqoo tataar sheegta tataarku marka kan iiraan iyo dhulkaa ka soo takhallus iyo afghanistan iyo armeniya adarbijan iyo bakistan iyo dhulkaa soo dhaaf turkmanistaanada iyaga hadalkooda daa wuxuu marka kan joogaa jaziirada inuu weeraro jaziirada waxa u yaqaanin inta badan labadan webi ee ciraaq mara dhexdooda waa ciraaq waqooyigeeda waqooyiga ciraaq wuxuu isku dayay inuu arbiliya meeshaan iminka akraadu degan arbil inuu weeraro iyo muusal waa ciraaq waqooyigeeda labada magaale ah boqorkii hurday ee annaasir lidiin ilaahi la odhan jiray waa boqorradii ugu liitay muslimiinta soo maru ka mid ahaa oo xukuma e, baqhdad ayaa marka kan maqlay waqooyigii ciraaq in la soo galay dowla alkhawarzimiya intii la tumayay wuu faraxsanaa waayo dowla alkhawarzimiya col bay ahaayeen ciraaq la laynaya bay ahaayeen marka isagu waa faraxsanaa haatatan baqaa soo galay waayo ciraaq waqooyigeedii buu marayaa ninkii arbiliya baa la marayaa maxay iyo muusal wuxuu isku dayay inuu ciidamo muslimiina ururiyo wuu dhawaaqay muslimiintu ha soo baxdo ciidamuu sameeyey nin ka mida saraakiishii muslimiinta ee markaa joogtay mudfuruddiin la yidhaahdo mudfuruddiin ayaa ciidankii loo dhiibay imisaa u malaynaysaa boqorkana ciidanku isu keenay boqorkii dhammaa ee ciidanka baadi doonay sideed boqol oo nin buu soo helay bay yidhahdeen alkhilaafa alcabaasiya annaasir lidiin illaah sideed boqol ayuu soo hela siddeeddii boqol baa loo dhiibay mudfuridiin oo la yidhi balarbiil tataarka ka hortag oo boqol oo nin mudfuridiin waxoogaagaisii ciidana buu soo kaxaystay arbiil agagaalkeediiyo meeraheedii buu yimi wararkii baa isgaadhay inay muslimiintii soo baxday ayuu jankiskhaanna loo sheegay iyo ciidamadiisii alkhilaafa alcabbaasiya waa magac aad u weyn oo shan boqol iyo dheeraad sannadood jiray hadda waxaynu joognaa maxay lix boqol iyo siddeed iyo tobankii hijiriyadaan idinkan warramaya waxaanay bilaabmeen lix ah, boqol iyo labaiyo soddonkii hijiriyaday soo bilaabmeen yacnii boqol iyo dhowr iyo soddonkii hijiriyada ilaa lix boqol iyo dhowr iyo tobankii shan qarni dawlad soo jirtay weeyaan waa dowlad dunida dacladeeda gaadhay waa dowlad aqoonta dunida hogaamin jirtay waa dawla luulaa bay ka tay waxay huwantay shaad weyn oo dunidu ka cabsato laakiin ciidan sideed boqol ay wadataa wuxuu ku xisaabtamay jankiskhan markaa in siddeedda boqol iyo waxaan la sheegayaa khudca inay tahy taktiiki milatary inay tahay oo intan yar intay hadhow loo baqa carari doono dee fakha ciidankii weynaa ku dhici doono dabeetana wuxuu go-aansaday inuu xarbu istinsaafka leh ee aanu muwaajaho gelin alkhilaafa baa hadda taagan dee awal dowla alkhawarzamiya bay ahayd alaan waa alkhilaafa alcabaasiya waa dowladdii muslim oo dhammi hoos tegayey arrinku si fudud wax loo geli kara maaha sidaa awgeed tatarkii waxay go-aansadeen xarbu istinzaaf ku dhufoo ka dhaqaaq iyo boob iyo kolba meel la gala iyo baqagelin iyo baabkaa in la galo laakiin aan ciidanka kan la waajihin iyo inuu sameeyo maxay axlaaf iyo itifaaqiyaad iyo heshiisyo iyo gaashaanbuur dunida inuu la soo heshiiyo gaashaanbuura soo samaysto si khilaafada markaa loogu wada diilo kadib qoladii khilaafadana ilaahay baa marka kan badbaadiyo dib baa looga noqday hamadaan iyo xaggaasuu u kacay hamadaan buu cagta sii mariyey ordaweyl magaalo la yidhaahdo cagta sii mariyey wixii uu dhankaas sii layn kara buu sii laayey ilaa iyo uu ka gaadhay magaalada tabriiz la yidhaahdo tabriiz waa hore ay yimaadeen waxay yimaadeen wakhti qabooba ah oo baraf ku dhacayo dabeetana ninkii boqorkii markaa haystayna wuxuu siiyey waxoogaa xoolaa iyo dhar iyo lacag iyo ballan buu la galay intoodii bay qaateen waa kuwii iska tegey waxaa haystay ozabik ibnulbalhawaan ninkaynu ku tilmaamayno oo nin khabriyo cabaabay ku sheegaan taarikh yahanadu alaan waa wakti jawigu uu fiican yahay dee ballankani awalba muu aqoonin waxay isku dayeen markaa haatatan inay weerar rasmiya magaalada ku qaadaan laakiin magaaladiina way isbaddashay intii waxaa qabsaday shamsudiin atakraa'i nin la odhan jiray oy taarikhyahanadu yidhaahdaan wuxuu ahaa nin adduunkiisa iyo aakhiradiisaba fahmaya ninka kani markuu meesha qabsaday magaaladiisii uu diyaargaroobey ciidamuu samaystay waa diyaargaroobay inkastoo tataarku ciidan aada u badan iyo dowladdaa laga wada baqaya yihiin laakiin wuxuu ku tala galay dee kollayba waad dhimanaysaaye adoo sii jeedaha dhiman meesha nimankani dee cidba dayn maayaan marka haddaad raacdana wuu ku dili haddaad dagaalantana wuu ku dili had walba waad dhimane inuu isku dayo inuu isdifaaco ayuu ku talagalay jihaad buu iclaansaday dadkii baa la xamaaso geliyey culammadii baa dhawaaqday magaalada qalcadaheedii iyo aswaartii derbiyadii ku wanaagsanaa iyo wixii baa la hagaajiyey dhufaysyadii iyo godadkaa laqotay waa loo diyaar garoobay tataarkii wayse soo taageen waxay maqleen meeshan in jihaad ka iclaansan yahay kadib waxay dhahan raalli ahaada iska sii noolaada waa ka tallaabeen may may u jeesanin waxay u kaceen magaalo kale oo ka mid ah magaalooyinkaasi meeshan ku yaallay belqan la yidhaahdo waa eraan magaalo ku taalla iyana ramadaan lix boqol iyo siddeed iyo tobankii bay soo galeen iyadana cagtay mariyeen ibnulahir wuxuu leeyahy kanuu yashuquuna buطuuna alxubaala wayaqtuluuna alajinna wa kanuu yartakibuuna alfaaxisha maca الnisa ثuma yaqtuluunahum wuxuu tilmaamayaa magaaladan markay qabteen ilmaha uurka ku jira xataa way dileen buu leeyahy tabriis oo jahaatamaysa markay arkeena soo dhaafeen tan yar baa la yskaga cadha burburay ilmaha uurka ku jira xataa waa dileen buu yidhi kuwa uurkale uurkay ka soo rideen ajinnada waa laayeen dumarka raggooda hortooda ay ku fara xumeeyeen kadibna waa laayeen xoolihii waa boobeen farsamadii ay yaqaaneen waa soo socdeen ganje magaalo la yidhaahda yimaadeen reer ganje laakiin iyagu sidii reer tabriis bay isdiyaariyeen jihaadkay ku talagaleen tataarkii waxay maqleen halkana jihaad baa ka eclaansan sii nabad ahaaday yidhahdeen xagga kale ka dhaafeen waa ka tallaabeen wuxuu tegey markaa xagga sare ayay u kaceen waddannadan ruushiya dhulkan muslimiinta iminka weli gumaysto dakhistaan bay galeen cagtay mariyeen shiishaan bay galeen cagtay mariyeen ruushiyay bilaabeen inay dagaalka ku sii qaadaan webigan foolgal la yidhaahdo iyo agagaarkiisa oo atractu marka ay degi jirtay galeen foolgayana cagta mariyeen dadkii deganaa sanadkii sanadkaa ku xigay lix boqol iyo sagaal iyo tobankii waxay gacanta ku dhigeen sanadkaasi markuu soo galay oo tataarku marka kan ay gacantooda ku jira dowla alkhawarzimiya dhammaantood kazakhastan kharakhastan tajikistan ozebakistan turkumanistan bakistan oo laga reebo gobolka yare karmaan la yidhaahdo afghanistan iiraan oo laga reebo xuduudda yar ee galbeed oo ay daa'ifa alismaaciiliya degantay adarabijaan armeniya gorgiya iyo rushiya galbeedkeeda intaasay marayaan intaasay hadda gacanta ku hayaan lix boqol iyo labaatan markay taariikhdu maraysay si ay u fahamtaan muslimiintani maxay u daateen rakiba sarjani fii kitaabi afar xaadituu sheegayaa uu leeyahay afartan haddaa ila fahamtaan dadkani waxay u burburayeen waa garanaysaan buu yidhi xaaditada koowaad wuxuu leeyahay tataarku raashiyay galeen dagaaladii raashiya ay ku wadeen markay meel dhexe marayaan daa'ifo bulgaariyiin la yidhaahdo maaha bulgaarkan waa bulgaariyiin raasheena markay halkaa marayeen ayay qabaa'ilka bulgaariyiintu soo jebiyeen tataarkii markay soo jebiyeen jab aad u fool xunnaa ku dhacay waa baxru khaswiin galbeedkeeda baa la yidhaahdaa dabeetana jabkaasi wuxuu la soo dhaafay in shiishaan iyo dakhistaan iyo adarabijaan iyo waxaasoo dhammi gacantooda ay ka soo baxaan nimankii tataarka la odhan jiray raash iyo qayb ka midabaa jab xooggan u geysatay wuxuu keenay markaa dhulkii ay qabsadeen iyo wixii oo dhamm inay burburaan oo xooggii tataarku uu gilgilmo laakiin muslimiintu marka kan maxay sameeyeen markii qolo kale usoo jebisay iyagu maxay yeeleen kow waxay dhahdaan armeniya muslimiintii boqoradii joogi jiray boqor ka mid ah ayaa ciidan diyaariyey duulimaad isaga wuxuu ku qaaday bay yidhaahdeen kurj kurjigu waa gorgia doctor raakib wuxuu leeyahy waxaan ku macnayn karaa waxa kani alxawal siyaasi buu yidhi xawalku waxa weeyaan dadkan indhuhu xanuunku uu ku dhacee markaa indhuhu ay iska soo hor jeestaan yacni xagga siyaasadda buu leeyahy waxbaba arki maayaan waayo muslim qaybtiisii galbeed oo dhan bari oo dhan tataar baa haysta dowladdii tataarkana qayb ka midaa la soo jebiyey way jilicsan tahay halkuu tataarka kaga duuli lahaa ayuu qolo kristan oo kaleoo meel iska joogto waddan kale oo weliba iyaguna tataarka dhibtiisa dhadhamiyo uu tataarku ay hore gorgiya horey u galeen oo mashkiladu qabsatay halkuu ama kuwan xilfi wadaag uu iska ilaalinaya la geli lahaa ama at least heshiis uu iskala geli lahaa iyaga dhaafi lahaa uu focuska saari lahaa dawladda weynay ishayaan ayuu intuu tataarka ka jeestu meel kale isku taagay dagaalo badan oo caalamul islaam ka socdaa noocaasay u egyihin waxa muhimkaaba ah arki maayo wax yaroo kalunbaaba u muuqda meel yaroo kalunbay dadkani ku wareersan yihiin oo dagaalkoodi iyo qorigoodi iyo waxood o usoo jiraa waa xawal siyaasiya ah, waa dadka oo aan bislaanin aragtidooda siyaasiga aanay bislayn aan kala garanaynin maxaa see loo kala horraysiiyaa qofka khabiirka ahi ahdaaftiisa waa inay taabuur ku jirta waa inay kala dambeeyaan hadafkaaga ugu dambeeya ka ugu horeeya haddaad kala garan weydo waa mushkilad ninka kani wuxuu hoos imanayay boqorkii la odhan jiray alashraf ibnu muusa alcaadil ee jasiirada ka telinaya waqooyiga ciraaq ka telinaya buu hoos imanayay dabeetana duulimaad xaggaasuu usii qaaday idan waa xikmad darro caskariya waa ru'yo siyaasi oo qaldan labadii kooxood waa isku madheen kristanka iyo muslimka ahaa markii naftu iskaga baxdayna heshiis baa la wada galay waanaan isdaynaah waa goorma labaduba tataarka iska dhicin kari lahaayeen lakiin markay labadiiba naftu iskaga baxday ayay heshiis wada galeen kaasi waa dhacdada koowaada uu tilmaamaya wuxuu leeyahy dadkani say u fakerayaan baan rabaa inay la garataan dhacdada labaad uu tilmaamaya waxa weeyaan tataarku markii ay jabeen gobollada eeraan gudaheeda waxaa ka soo baxay nin cusub oo odaygii hore boqorka meesha ka ahaan jiray caruurtiisii ka mid ah jalaaludiinkii maaha waa nin khiyaafudiin la yidhaahdo oo jalaaluddiinka indiya u tallaabay ay walaalayiin kaasaa wuxuu qabsaday madiinatu ray iyo isbahaan iyo meelahaasi wuxuu qabsaday koonfurta iyo galbeedka eeraan marka laga reebo khuraasaantii sare waa dowlad cusub oo samaysantay oo laakiin inaanu dhalay odaygii moxamed alkhawarzimi uu hogaaminayo laakiin waa dowlad at least tataarka iyo khilaaf alcabaasiya dhexdooda ku jirta siduu u fakeraya annaasir lidiin illahigii baqdaad haystay khaliifkii cabaasigu khawaarzimiinta col bay ahaayeen wuxuu yidhi wallahi wa kuwaa mar labaad soo noqday khawaarzimiintii halkuu ka fekeri lahaa tataarku siddeedda boqole inuu helay qaar kaaga gudban baa alla keenay halkuu ka odhan lahaa ayuu wuxuu ka fekerayaa kooxdani hadday xoogaysato oo dowladda yara cusube samaysatay hadday soo xoogaysato inay khilaafadiisi khatar ku tahay aragti istraatiijiya marnaba kuma fekerin wuxuu bilaabay markaa dowladdaa yaraa cusub ee muslimka ee samaysanaysa siduu u khalkhalgelin lahaa dabeetana qoraal wuxuu la sameeyey khiyaasudiinka nin u abtiya oo la ydhaha iqan taa'isi waa abtigii ruma wuxuu abti u yahay kan dowladda samaystay oo nin siyaasi oo hunguri siyaasadeed yarahayaabuu xudhiidh la sameeyey uu leeyahy meesha khalkhali ninka aan wada inqilaabno adaan raba inaad dawladda qabsato taageerana waan ku siinayaa meeshaasaad u khalkhalinayso khalkhali kani oo marka horeba hunguri siyaasi yahayey laakiin dee yaro cabsanayay oo ninkan daba socday ayaa imika ilan khilaafadii baa usul dhabaalaysay ee wuxuu isku dayay marka inuu isna ciidamo urursado wax samaysto oo waa kano markii dambena ciidan baabuu samaystay cisyaan buu sameeyey isagii baaba muslimiintii ku bilaabay weerar oo dhulgooyo iyo qaaticu dariiqnimo iyo waxbuu bilaabay iyo muslimka boobka ile dowladdu raba inuu khalkhalgeliye waa nimankii tataarku ku habsaday ee imka raash iyo waxoogaa alla ka keenay ay tataarka jabiyeen halka iyagu is urursan lahaa inay tataarka laysku wada dari lahaa ilaa iyo mongoliya lagaga celin lahaa ayaa waxaa markanba bilaabmay in iyagu isi riixriixaan oo maxay dowladnimada kiina wuu ogaaday khiyaasudiinkiina ciidan buu samaystay waa la isu baxay labadii kooxood baa isku jabay kii khilaafadu taageeraysay baa la jebiyey iqaan daa'isigii laakiin waa goorma waa goor cadad tiro badan oo muslimiini dhintay kaa ciidankiisa baaqigii ka hadhayna adrabijan bay u baxsadeen yacni waxaan uga jeedaa tusaalahan uu soo qaadanayo inuu caddeeyo muslimiintu inay iyagu isu muuqdaane ciddan haysata iyo gaalkan kusoo duuliya waxanba inaanay arkaynin boqor yaroo waliba inuu isleeyay kan kugu xiga nafta ka hor ama isagu ha kaa hor dhinto ama magaalo ka qabsa ama riix xaalada saddexaad uu tilmaamaya waxa weeyaan waa xaaditha ibnulahirba uu odhanayo xaadithatun hariiba lam yuujad miluhaa buu yidhi ibnu latiir baa wuxuu leeyahy waa dhacdo ghariiba oo iyadoo kale la arag dhacdadani maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa qoladii kurjiyiinta ahayd alkurj georgia boqortooyadoodii baa gabadhi qabsatay kristani gabadhii boqortooyada qabsatay ayaa damacday inay guursato dabeetana georgi iyo agagaarkeedii waxay ka weyday cid abnaa'i ilmuluuka ama cid ay aragtay inay u cuntamaan oo ay guursato dabeetana way diiday waxaa maqlay boqorkii aan ka soo warramayey dowla salaajiqa anadoliyiinta anadool waa turkigii qadiimka ahaa marka laga reebo istanbul iyo xaggan eh, byzantiyiintu haysatay anadol dawla salaajiqa baa ka taagnayd salaajiqada waa dawlo islaamiya waxaa markaa madax ka ah muqisadiin taqral shaah oo qalj arsalaankii hore ee macruufka ahaa ayaa dhalay boqorkaasi baa maqlay armeniya boqoraddeedii inay guurdoontay dabeetana uu farriin buu u diray uu leeyay waxaan rabaa inankayga inaad guursato boqoraddani christianitigeeda mutacasib bay ku ahayd waxay tidhi baahi uma qabno inaan sooma inaan eh, muslima inaan guursanno baahi uma qabno wuxuu yidhi haddiiba aada aqbalaysa inaad guursato wuu ku kiristaamoobayaa haddaba boqor muslima inanku ha kiristaamoobo buu leeyahy laakiin gorge iyo boqoradeeda ha guursato boqorad ha noqdo waa ogollay bay tidhi haddaad taa aqbalaysaan waxaa lasoo diray ina boqor oo raba inuu diinta kristanka a qaato si uu boqoradda u guursado gorge yuu yimi diinta kiristanku u galay boqoraddii baa loo guuriyey halkaasuu ku guursaday qiyaas caalamulislaami raggii ka telinaya markaas siday u fakerayaan boqorad yaroo haysata georgiya iyo mamlakada yar haysata in ay guurdoon tahay buu inankiisa kiristan uga dhigayaa boqoraddani waddan bay haysataa inan yaroo muslim oo kiristaamoobayde tiisiiba ka baxaynaan waxba ku tirinayn waa iska garanaysaa isagoo joogay umay dheg taagin waa iska tumataa naa waxaan jooji buu yidho sheekabare labax bay ku tidhi mid addoonkiisii iyo addoommihii meesha ka shaqaynaya mid ka mida ah ayaabu ugu yimi oo sariirtiisii saaran dabeetana uu iska yara xanxanaajiyo wuxuu yidhi waxaan hadaad dayn weydo ma waxay ku tidhi ama sidaa ku joog ama waad arki doontaa waxaa kugu dhaca waabu iska yara cadhaysiiyey waxay tidhi ha la qabto ha masaafuriyo meel gaarah lagu xidho waa la kaxeeyey meel gaarah lagu xidhay nin kalena way iska guursatay isna halkaasu ku xidhnaa waa boqorkii inankiisii reer anaadoole loo diray inuu gabadha kiristankaga guursado yaani xaadiadani maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa siday maadiyiin u noqdeen dadkan muslimiinta ah iyo caqaa'idday rumaysayiin inta ay tamar leeg tahay dadkaasaynu rabnaa inay markaa alislaami marka kan wax ka dhiciyaan waa iska soo koobaya wakhtigu waa dhammaad baan filaya inkastoo aanan muuse waraaqdiisii weli haynin lix boqol iyo koob iyo labaatan markay taariikhdu maraysay waxaa dib u bilaabmay khiyaahudiin ninkii la odhan jiray aynu ka soo warannay ee dowladda yara cusub aasaasay mandaqada faris la yidhaahday inteeda badan buu qabsaday waxaa ku soo baxay nin kale oo sacdudiin ibnu dakla la yidhaahdo dabeetana dhexdoodii bay iska dileen dad badan baa ku kala dhintay akhiiran waxay noqotay khiyaathudiin inuu meeshii usoo xoog badan karo sacduddiinna la yaro riixi karo warkaasi isagoo taagan oo muslimiintu saan isu laynayso ayaa tataarkiina saddex kuna oo askaray faras u soo direen madiinatu rayi bay soo baabi'iyeen saawa bay soo baabi'iyeen qumtan aaraantu ay degan yihiin bay baabi'iyeen kaashaan magaalo la ydhahday baabi'iyeen hamadaan bay soo baabi'iyeen farsamadoodii bay dib soo celiyeen waa saddex kun nin jankiskhan bay u tageen iyagoo nabad qaba waayo labadii ciidanee yarraa ee meesha jooga iyagaa isdilaya kiyaathudiin iyo sacduddiin iyagaa isdilaya daa'ifo yaroo saddex kurina magaalooyinkay tirtiraysaa oo ay sii wada lix boqol iyo labaiyo labaatan taarikhdu markay maraysay ayaa dib waxa usoo hambaabiray jalaaludiinkii waadiga sindi ka tallaabay ee indiya u tallaabay indiya dowlo khawriyiin la yidhaahdo muslimiina baa degan iskumanay fiicnayn jalaaludiinkan laakiin inuu xaggaa iska waajahabu tataarka ka doorbiday kadib buu dib uga soo tallaabay webiga send aan halkaa ku joojino maraddu axmed soo fadhiistay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waqtigoona celinaa awadeed waa ka xunaa raalna aada mowduucii muxaadarada saddexaad iyo mowduucan tataarka maanta intaa hanoo joogto insha allah walaalaha waxaan ogeysinaya